bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rb اlعaalamiin wslى اllahma wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd fayqul اlmuؤlif اlimam abu ibrahim اlmuzani عalayh raxmat اllah wyuqalu bfadli khalifaةi rasuli اllah sal اه عlيه wslm abi bakri الصdiq whuwa afضل اlkhalq وأkhyarhm bعd الnabiy sal اlه عlيه wslm wuxuu yidhi wayuqaalu waxaa la dhihi oo la ictiqaadin bifadli khaliifati rasuuli illaah nebiga khaliifadiisa fadligiisa sal alla aleyh wasalam abibakrin ahaa asidiiq fa huwa isagu afdalu اlkhalqi inta ilaahay abuuray buu ugu fadli badan yahay wa akhyaruhum kooda ugu akhyaarsan wey bacda annabiy nebiga gadaashii sal alla alay wasalam wa nusannii waxaan ku labaynaynaa bacdahu gadaashiisa bilfaaruuq midkii kala bixinta badnaa xaq iyo baatilka wa huwa isaguna cumar bnu khadaab waay ah. fa humaa iyagu labadaasi wasiiraa rasuulillaah nebiga labadiisii wasiir waay ah. labadii caawiye weeye nebiga sal lla alay wasalam wa dajiicaahu labada la jiifa weeye fii qabrihi qabrigiisa qabrigana waa labada la jiifa wa jaliisaahu la fadhiyayaashiisa weeye la fadhiya fi ljannati jannadana la fadhiisan doono wa nuhallitu waxaan ku sadaxaynaynaa bidunnuurayni labada nuur midkii u saaxiibka ahaa cuhmaan ibni cafaan ahaa uma kadibna bidilfadli midkii fadliga u saaxiibka ahaa watuqa iyo alla ka cabsiga caliy bni abi aalibin ahaa radia allaahu canhum ajmaciin meesha wuxuu ka guda galay mas'alo ka mida yadana masaa-isha ay isku khilaafeen ahlusunna iyo firaqda luntay oo dariiqa ahlusunnaha ay qolyo badani garab bareen masaladaasi waxa weeyaan fadliga saxaabada almowqif min asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim saxaabada nebiga sal lla lay wasalam ee guud ahaan iyo gaar ahaan a'immada khulafadii afarta ahaa ee nebiga sal alla alay wasalam ummadda uga dambaysay xilkeed oo gadaashiisa xilka qabtay ayb wuxuu yidhi marka waxaan dhahaynaa waxaa la dhahayaa buu yidhi dhahidan wuxuu ka wadaa uun carabka keliya ma ahee yani waxa weeye alqowl oo bimacna alictiqaad waay ah, waxaa la ictiqaadinayaa oo la rumaynayaa weeye khaliifadii nebiga sal alla alay wasalam fadligiisa khaliifadu waa ninkii ninka xilka uga dambeeya ruuxa ama ruuxa ka dambeeya la yidhahdaa khaliifa la yidhahda marka khaliifada waxaa laga wadaa nebigu markuu geeriyooday buu xilka uga dambeeyey saasaa khaliifa la dhihi marka kulligood waa la wada dhihi karaa leanna xilka nebiga uga dambeeya laakiin cumar oo kale waa khaliifatu khaliifatu rasuulillah cumar yani abubakar baa khaliifadii tooska ahayda cumarna khaliifkii labaad waay wahaakadaa sidaasay markuu imaaneen ayib abibakrin sidiiq ahaa wuxuu yidhi isagaa ugu fadli badan khalqiga uguna akhyaarsan nabiga gadaashii sal ly wasalam wuxuu ka wadaa afdal اlkhalqi wuxuu ka wadaa bimacnaa ummaddanuu ka wadaa afdal اlkhalqi min hadihi اlumma waay ah, waa qasab qeydkaa in la helo leanna ma suuroobi karto abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu wa ardaa rususha iyo ambiyada ma gaadhi karo rususha iyo ambiyada marka laga yimaado oo loo yimaado atbaacu rusul walambiyaa dadka rususha iyo ambiyada raacay marka loo yimaado ayaa safka hore waxaa gelaya marka abubakar baa gelaya kuwaasuu marka number one noqonaya marka marka waa afdalu lkhalqi min hadihi اlumma bacda الnabiy sal اlla alay wasalam saas way maanaa saasaa laga wada ayib abubakar magaciisa wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa abubakar buu caan ku yahay kunyadaasaa marka waxay qarisay magaciisa oo hataa dad badan oo khaasa ah baa laga yaabaa inaysan magaciisaba aqoonin maxaa la dhaha magaciisa abu quxaafa aabihii waay cabdullaahi bn cumaan cabdullaahi ah, bn cumaan baa laydha magaciisa eh, aabihii cabdullaahi eh, maxaa mxuu ahaaye cabdullaahi bn abi quxaafana waa la abu quxaafa layidha ayb abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu cinda jamaahiiri ahli اlcilmi waa ninkii ugu horreeye nebi moxamed rumeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay carabi beenisay oo warkuu sheegay ay beeniyeen yuu isagu rumeeyey waana meesha uu kula baxay sidiiq kula baxay waay nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xataa isagoo ka maqan ayaa isagiiyo abuubak isagiiyo saaxiibkii cumarba nebigu sal lla lay wasalam wuxuu eh, garanayey eh, wax uu nebigu sheegay inaysan marnaba ka shakinayn ah. oo waa kii ahaa xadiiskii fii saxiix albukhaari uu nabigu sheegay sal lla lay wasalam e, yay baa hadashay markaasay dadkii la yaabeen e, muxuu ahay oo waxay tidhi e, xoolahan hadda layga celinayo dadku iga waardiyeysanaya maalin waxaa imaan doonta aan anugu noqon doono mid ka raacda oo ilaashadaba markaasay dadkii la yaabeen seebay yey ku hadlaysaa mayeybaa hadli oo hadal sheeg markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam aniga iyo abubakar iyo cumar waan rumaynay warkaas mana joogaan meesha markaasuu haddana wuxuu yidhi eh, sac baa hadlay dadkiiba haddana yaabay sac see u hadlayaa markaasuu wuxuu yidhi aniga iyo abubakar waa rumaynay iyo cumar meeshana ma joogaan bimacnaa sidiiqiyada wuxuu kula baxay wax nebi maxamed uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh weligii shaki kama gelin weligii shaki kama gelin sidaas daraaddeed dadka kale oo dhan markii ay risaalada nebigu timid waxoogaa warwareeg iyo shaki waxbaa ku dhalashay war waxaan amuu masaxayn amuu laakiin abubakar isagu eh, shaki yari ma gelin saas way maanaha simbirxana ma lahayn abubakr sidiiq marka nebiga eh, ruuxii ugu horreeye rumeeye weeye eh, saaxiibkiina waa ahaa maalintuu rumeeyey ilaa intuu nebigu ka geeriyoonayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa la jiray waa kii hijrada la soo galayee muxuu ahay qur-aanka kariimkaa sheegay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana saaxiibka la sheegaya waa abubakar wey waa kii godka la galay nabiga sal lay slam kadibna safarta la soo galay ilaa waqhtigaana nabigu ku lamaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadkaoo dhan buu ka xigay rasuulka sal lay waslam oo rasuulka waxaa la weydiiyey dadka yaad ugu jeceshahay markaasaa wuxuu yidhi muxuu ahaay abubakar caaisha caaishaan ugu jeclay markaasuu ilay ragga aabbaheed buuri aabbaheed ah, marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi qadarin weyn buu agtiisa ku lahaa abubakr sidiiq waa isku waafaqsan yahay inuu ummadda nebi moxamed sal alay wasalam ugu fadli badan yahay cinda ahli sunna khilaaf kama jiro bal fadli ma ahe xataa inuu ugu aqoon badnaa xagga cilmiga xataa inuu ugu badiyo oo ragga intooda kale ka aqoon badnaa ayaa laysku waafaqsan yahay laakiin cilmigiisii in laga qaato oo uu faafo inta badan waxaa ka mashquuliyey xilkii guud ee muslimiinta uu hayay laanna khilaafada iyo mas-uuliyaddu ee muxuu ahay waa mashaaqil wa marka rag ka yaryaraa oo saxaabadii ahaayoo isagaba cilmiga ka qaatay ayaa cilmigu ay faafiyeen ka badnaa abubakar inta ka faaftay isagu marka uu mashquulsanaa laakiin uu ka aqoon badnaa rag oo dhan radia allahu tacala canhu wa ardaa ayb abubakr sidiiq radia allahu taala canhu eh, wuxuu leeyahay axaadiista eh, ku soo aroortay fadligiisa ma koobi karno oo aad bay u farbadan badan yihiin eh, waxaase ku filan in uu yahay sidiiqu hadihi اlumma oo martabad nebinimo mooyaane ka koraysayo ayna jirin intaasi waa ku filan tahay inuu nebi moxamed jannada ugu bishaareeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyadana waa ku filan tahay qur-aanka kariimka inuu rabbi ka dhigay saaxiibka nebi moxamed iyadana waa ku filan tahay waxaa ku filan inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh abubakar cumar iyo isagu markay isku dhaceen uu cumar canaantay oo uu ku yidhi saaxiibka iida cumar laftiisaa laleeyahy saaxiibka iida marka way u ogaayeen saxaabaduna taa iyada macnaa tixgelintaa way siin jireen waa shaykhu saxaaba ridwaan calayhim jamiican wuxuu nebiga gadaashiisa qabtay xilka muslimiinta wuxuuna ku qabtay biijmaaci asaxaaba markuu nebigu geeriyooday waxaa jiray nebigu sal lla wasalam ishaaraad uu bixiyey oo inuu xilka uga dambayn doono abubakar ah nas ma gaadhsiisna laakiin waa daahir nas ma gaadhsiisna laakiin waa daahir xadiista kusoo aroortay inuu abubakar xilka uga dambayn doono waxaa ka mid a ah maalan nebigu sal lla lay markuu xanuunsaday waa kii mxuu ahay salaada u dhiiba meeshiisii nebigu geliyey sal lay slm maalmuhu xanuunsanay isagaa dadka tujinaya markay dumarkiisu ku qalqaaliyeen nebi maxamedow booskiisa yani waa nin iska qalbi jilicsanoo meeshaadii hadduu istaago isma hayn kare ee cumar ku bedel ah, waa kii nebigu yidhi sal la alay slam maya maya joojiya warkaasuu ku yidhi ina kunna la antunna sawaaxibu yuusuf ah, muruu abaa bakrin falyusallii binnaas buu yidhi joojiya warkaasi abubakar amra dadkaa tujiye marka waa diiday nebigu sal la slam marka maqaamkiisii inuu istaajiyey ishaaro waxay ahayd inuu xilkana uga dambayn doono nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muxuu ahaayey caaisha ayuu wuxuu ku yidhi iigu yeedh aabbaha iyo walaalka aan dardaarme maxaa yeele dad baa wax sheegan kara dad inay wax sheegtaan aan ka baqayaa jira markaasuu haddana nebigu wuxuu yuhi sal lla alay waslam iska daabul ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba waa diideen waxaan abubakar ka ahayn marka wuxuu tilmaamayaa bay leeyihiin muslimiintaaban ogolaanaynin haddaan xataa nebigu aan dhihin abubakar ka dhiga muslimiintaaban ogolaanayninba in cid kaleeta abubakar la garab istaajiyo ficlan sidii bay noqotay oo markuu nebigu dhintay cid kaloo abubakar lasoo garab istaajiyey ma jira markuu cumar soo qabtay oo saxaabadu isugu yimaadeen saqiifadii reer bani saaciida oo uu soo istaajiyey abubakar nin muhaajiriin walaa ansaar nin soo garab istaaga lama helin cid walba dibbay u baxay marka nebigu sal lay slm ishaaraad buu bixiyey inuu xilka uga dambayn doono waxaa ka mid ahaa eh, haweeney baa u timid eh, markaasaa waxay ku tiri rasuulka ilaahayow eh, ii soo noqu ku yidhi waxbay ka rogtay wuxuu ku yidhi waxay ku tihi haddaan ku waayo yaan u imaadaa abubakar u imo buu ku yidhi ah, haddaan ku waayo yaan u imaadaa abubakar u imo bimacnaa wax weeyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiistaasi waxay muujinaysaa oo ehlu sunnuhu ka fahmeen abubakar inuu yahay booskii nebi maxamed sal aley wasalam ee xilkii muslimiinta ninka qaban doona gadaasha inuu yahay sidii bay noqoto biijmaaci saxaaba ayay ku doorteenoo xilka ugu dhiibeen markuu nebigu dheerigeeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu xilka muslimiinta hayay taqriiban laba sano iyo wax yar ayuu hayay wuxuuna geeriyooday hijrigu markay ahayd bishii jimaad ulula ayuu geeriyooday sanadkii taarikh saddexiy tobanka ah taarikhda hijriga radia allahu tacala canhu arda ayb kaa marka waa abubakar waxaa ku xiga uu ku xijiyooy oon ku labaynaynaa buu hi cumar bnu khaaab oo faaruuq faaruuqaasi waa waa naanays uu leeyahayo islaamiddiisii ilaahay muslimiinta ku ciseeyey oo xadiidka xasankaa siduu tilmaamayo nebiga ducadiisii baa waxay ahayd ilaahu labadan umar iyo ninka la yidhahda abujahl labadooda midoon diinta ilaahu ku xoojay marka cumar baa ilaahay sabab uga dhigay markuu soo islaamay baa marka muslimiintu qarsoodidii iyo isqarintii iyo wixii ka baxeen marka yani faraqa bayna alxaqi waalbaatil yani la yaqaano ahoo oo geesi ahoo haliyey ahoo aan gabanin oo laga baqu ahaan jiray jaahiliyadii markuu soo islaamay marka diinta soo galay wixiisa bannaanku dhigtay carwakaasi waa ninka isku kay taaga buuri waa rumey aniga yaa ku dhici kara marka asagii iska dhaafe xataa muminiintiis qarqarinaysay buuri soo baxa oo yaa taaban kara waa marka faaruuqa waxaa loogu bixiyey ilaahay tabaaraka watacaala masaayaad buu siiyey wuxuu ahaa isaga dib uu ka soo islaamo rag badan baa ugu horreeyey islaamnimada laakiin markuu soo islaamay iyo wixii ka dambeeyey baa wuxuu lahaa mawaaqif ay yar tahay cid lahayd oo saxaabada ka mid ah radia allahu tacaala canhum ajmaciin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku tilmaamay inuu yahay muxadatu hadihi lumma hadduu jiro ummaddan ruux loo soo warramo cumar weeyaan buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh bal xadiis baa ka sugan uu leeyahay gadaashayda hadduu nebi ahaan lahaa cumar buu noqon lahaa gadaashayda haddii uu nebi lasoo diri lahaa cumar baa laga dhigi lahaa xadiista fadligiisa kusoo arortay aad bay u badantah shaydaankaa xataa ka baqi jira maa salaka fajan ilaa salaka shayطaanu fajan hayra fajhi jid hadduu maro jidkuu maro shayطaanku xataa waa ka leexan jira jid kaluu mari jira marka nin aad u adag buu ahaa nin ilaahay tabaaraka wa tacaala fahamkiisa iyo fiqhigiisa yani wax badan qalbigiisa uu waafajiyey buu ahaa oo axkaam badanoo shareecada intayna soo degin ayuu yuu nebiga yidhi rasuul ilaahay malaha sidaa inay noqotaa fiicnaan lahayd Ah, waxaa la yidhahdaa muwaafaqaatu cumar baa loo yaqaanaa markaasuu sidii uu soo jeediyey bay aayaadku dib kaga soo degeen axkaam badanoo saasaa jirta oo uu lahaan jiray macnaha yani mulham buu ahaa muxada buu ahaa qalbigiisa inta badan ilahay wuxuu waafajin jiray sawaabku waafajin jiray muxuu ahaay radia allahu tacala canhu ayb sidaa abubakar oo kalebu markuu soo islaamay laga bilaabo nebiga ma faaruqin noloshiisa waa la socon jiray waana daa'imi jiray saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim labadooda abubakar iyo cumar mooyaane weeyaane si gooni ah bay isugu lamaanin jireen ah, rasuulkaa yimid abubakar iyo cumar ah, rasuulkaa baxay abubakar iyo cumar rasuulkaa sameeyey abubakar iyo cumar saasay isugu lammaanin jireen xadiidka fii saxiixi lbukhaarina cabdillahi bni cumar wuxuu leeyahay nebigoo jooga ayaa waxaan dhihi jirnay ummaddan waxaa ugu fadli badan abubakar iyo cumar iyo cumaan Ah, nabigoo jooga salawaatu rabbi islam oonu maqlaya marka fadligiisa wuxuu ku xigaa abubakar buu ku xigaa ahlu sunnuhu iskuma khilaafsana iyadana inuu e, isaga ku xigo khilaafada iyo xilkaba siduu ugu xigay oo markuu dhintay abubakar e, markii ay xanuunku qabtay ayuu dardaarmay xilkii wuxuu u dardaarmay cumar buu u dardaarmay cumar markuu u dardaarmayna muslimiintiibaa baycadii la galay oo e, waxaa la siiyey marka kalsoonidii baa la siiyo ballantii baa lala galay sidaasuu marka khaliifkii muslimiinta ku noqday bacda e, abubakrin radia allahu tacaala canhum ajmaciin wuxuuna e, muddo wuxuu hayay taqriiban toban sano iyo badh ah ayuu u talinayay muslimiintaoo xilkooda hayay waana xilligii ugu badnaa ee muslimiintu ay qabsadeen dowladihii dariska abu bakar asagu wuxuu ku guulaystay radia allahu tacala canhu wa ardaah markuu xilka qabtay baa waxaa la kowsaday carab oo diintii ka noqotay yacni mushkiladii la dhihi jiray riddada dhowr magaalo mooyaane qabaa'ishii islaamnimadoodu cusbayd oo dhan diinta ka laabtay bakar wixii ugu weynaa ee uu qabtay wuxuu ahaa qabaa'ishii diinta ka baxay buu diinta ku soo celiyey laba-iyo toban calan ama laba-iyo toban ciidan buu hal mar kala diray markaasuu qabaa'ishii intuu yacni wax weeyaan garaacay buu wuxuu ka dhigay wax la laayo iyo wax diinta dib ugu soo noqo akbar maziya oo ilaahay tabaaraka wa uu siiyeyna waxay ahayd ee ummaddii oo khatar gashay iyo diintii oo khatar gashay buu ilahay ku badbaadiyey oo midnimadii ummadda dib ugu soo noqotay macnaha oo wixii gaalo iyo wixii meelaha buu meesha ka saaray ayib masaayaadkiisana waxaa ka mid ah sidoo kale yani jamcu lqur'aan jamcii hore laba jamca baa qur-aanku lahaa jamcii hore oo qur'aanka in hal meel lagu wada qoro oo la isugu keeno abubakar baa iska lahaa in xuruuftii lagu akhrin jiray qur'aanka xuruuf kala gedisan baa lagu akhrin jiray xuruuftii in yacni waxa weeyaan hal xaraf laga dhigo oo akhrinta qur'aanka la mideeyana waxaa iska lahaa cuhmaan baa iska lahaa marka labadaba labay labay kala ahaayeen labadaba muxuu ahaayeen masaayaadkooday ka mid tahay cumar radi allahu tacala canhu ardaahu marka isaguna sidaasuu ahaa waxaa la dilay oo shahaado qaatay bishii dilxija taariikhdii hijriga markay ahayd labaatan iyo saddexdii hijriga ayaa la dilay oo isagoo salaada subax dadka tujinaya ayaa waxaa dilay nin gaal ahaa oo majuusi ahaa oo uu lahaa ninka la jiray muqiirat bnu shucba oo addoon ahaa ayaa safka soo galay kadibna mindi buu ku dhuftay calooshuu ka geliyay toori kadibna tiibuu u dhintay cumar radia allahu tacala canhu ardaa isagoo shahiid inuu shahiid yahayna nebigaa sheegay sal lay waslam oo isagoo buurta uxud saara nebigu sal lay wasalam ayay buurtu dhaqdhaqaaqday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam uhbut yaa uxud uxuday dhaqdhaqaaqa jooji buu ku yidhi uxudow dhaqdhaqaaqa jooji innamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan buu nebigu sal lla alay waslam yacni waxaa kaaga saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid marka nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan baa saarnaa marka labada shahiid waa cumar iyo iyo cuhmaan asagoo magaaladiisii joogo oo masaajidkii nabiga joogaa la dilay haddana shahiid waay ah. laanna maxaa loo dilay ya ilahay darti baa loo dilay diin baa loo dilay marka ruuxa muslimka haddii diin loo dila xataa gogoshiisaba ha lagu dile waa shahiid cumaanna sidoo kale madiina lagu dilay isagoo muxuu ahaaye daarulkhilaafa fadhiya ayaa lagu dilay sidoo kale shahaaduu nabigu u qiray salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas weyaan marka sidaasaa lagu dilay isagoo shahiid ah radia allahu tacala canhu wa wuxuu yidhi sheekhu marka yani wanuhannii bacdahu waxaan ku labaynaynaa bilfaaruuq wa huwa cumar bnu khaaab fahumaa labadaasi wasiiraa rasuulilahi sal lay waslam nabiga labadiisii wasiir waay labadiisii wasiir bimacnaa waa labadiisii caawiye ama kalkaaliye waay oo dhinacyaha kaga jiray rasuulka salawatu rabbi waslamu caleyh wadajiicaahu labada la jiifa weeye fii qabrihi qabrigiisa la jiifa hal meel bay ku wada aasan yihiin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo labadiisa saaxiib saas way yacni siday adduunka ay dhinacyaha uga taagnaayeen baa ilaahay amarkii qabrigana eh, sidii oo kaletay ugu lamaan yihiin rasuulka salawatu rabbi waslamu calayh oo dhammaantood waxay ku wada aasan yihiin qolkii caaisha ah, qolkii umulmuminiina caaisha gurigeedii way meeshay ku aasan yihiin rasuulkaa lagu aasay kadibna abubakar markuu dhintay asaga hadalba kama imaanine meeshaa lagu aasay cumar markuu eh, tooridu ku dhacday dhaawiciisii ayuu marka wuxuu jeclaystay in lala aaso labadiisii saaxib marka caaisho meeshaa iyadu isu qorshaysay in meeshaa lagu aaso illan waa gurigeedii iyadaa iska leh ayuu marka wuxuu yidhi idan hala la ii soo weydiiye caaishaa loo tegey waxaa la yidhi cumar baa idanku weydiisanay markaasaa waxay tidhi meesha anaa isla rabee laakiin hadduu iga codsaday waa waa waa bay tii wiilkiisu la dardaarmo wuxuu ku yidhi caaisha waxaa laga yaabaa inay uu noloshayda ka xishoonaysay markaan geeriyoodo caaisha ku noqo oo weydii inay raalli ku tahay in kale ah, hadday raalli ku noqon weyda ka noqoto quburaha muslimiinta ha lay geeyo hadday sidaa ku ogolaatana ha aaso waa lagu noqday sidii bay ku ogolaatay sidaasaa cumarna radia allahu tacala canhu ardaah loogu aasay saaxiibkii garabkiisa labadoodu marka qabriga nabiga sal alay wasalam iyo qabuurtooda isku dhagan saas wey mana ayb wa jaliisaahu labada la fadhiya weeye fi ljannati jannada dhexdeeda ah, jannadana iyagaa nabiga sal alay wasalam la fadhiisano waa labadiisii saaxiib xaggee laga qaadanayaa ah, yani wax weyaan waxaa laga qaadanayaa yani dadka saaxiibadee adduunka wada nool ee wada socda aakharana way wada joogayaan saas nusuus badan baa macnaha tilmaamaysa marka wajaliisaahu fi ljanna jannadana nabigaa ugu bishaareeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh inay gelayaan wanualliu waxaan ku sadaxaynaynaa buu hi bidinnuurayni cumaan ibni cafaan cumaan isagana laqabkaas iyo kunyadaasuu leeyahay dinnuurayn baa la dhahaa dinnuurayn waxaa loogu bixiyey oo naanaystaa loo siiyey muxuu ahaayey wuxuu waxaa isaga dambeeyey oo uu guursaday laba gabdhood oo nebi maxamed uu dhalay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana ninka keliya oo saxaabada ka mid ah oo laba gabdhoodoo nebi maxamed uu dhalay ay isaga dambeeyeen oo labada wada guursaday nin kale ma jiro markii hore nebigu wuxuu siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo uu qabay eh, eh, ruqaya gabadhii nebiga sal lay slam ruqayuu qabay ruqaya way xanuunsatay dagaalkii beder markuu dhacayo ayaa xanuunkeedu ku beegnaa cumaan nebigu wuxuu u reebay inuu iyada xanuunkeeda baxnaaniyo ruqaya markay ka geeriyootay nebigu wuxuu siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi gabadhiisii labaad ee ummu kulhuum labadaa gabdhood maadaama uu gursadoo nebigu dhalay ayaa waxaa loo bixiyey dunnuurayn saasaa loogu naanays naanaystiisu halkaasay ka tahay ayb cumaan ibnu cafaan ibn abilcaas ibnu umayata reer bani umaya weeye waa raggii ugu horreeye nebiga rumeeyey buu ka mid aha sal lla alay waslam alsaabiquuna alawaluun nin xoolalana waa ahaa sida isaga abubakar oo kaleeto xoolihiisiibuu marka wuxuu u isticmaalay inuu dadka ku islaamiyo oo dadka addoommada ah uu muxuu ahaayey yani kaga saaro addoonsiga kaga saaro isaga iyo abuubakarba dad rag fara badan oo saxaabo ajillo ahoo yacani soo islaamay ama e, ka soo baxay addoonnimada ka soo baxay ayay sabab u ahaayeen ayaga xoolahoodii sabab u ah ilaa xilli dambena waa la garab taagnaa nabiga xoolihiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo yani e, nebigu sal lla lay waslam waa ku yidhi e, markuu madiine yimid magaalada madiine hal ceel baa ku yaalla oo nin yahuudiya lahaa ceelkaasay magaaladu ka cabi jirtay markaasuu nabigu wuxu uhi sal lay waslam ceelka yaa yaa u iibiya ummadda oo wadaantiisu wadaamaha ku darsado isaguna ka caba oo janno yeesha cumaan baa iibiyey ciidankii jeyshul cusra la baxay ee tabuug ku duulay ciidankii ugu cuslaa ee duulaan uu nabigu ku baxo kii ugu dambeeyey ahaa ilan tabuug buu ahaa duulaankii nabiga ugu dambeeyey sal lay sanadkii sagaalaad ahaa ciidankaasi markuu baxayo xilli adag baxayna kharashkiisa waxaa bixiyey cumaan baa bixiyey oo nebigu wuxu uhi sal lay wasalam man yujahizu jeysha alcusra waryaa ciidankaasi kharashkiisa iga qaabilo oo janno yeesha cumaan baa yidhi anaa bixinay tiina sidii buu ku bixiyey wuxuu caan ku ahaayoo nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yahaa nin aada u xishood badan oo xataa malaa'igtu ka xishooto oo nabiga sal alla alay wasalam ayuu maalin usoo galay waxaa uga soo horreeyey abubakar nabiga bawdadiisaa qaawanayd nebiguu iskala fadhiyey sidiisa isagoo abuu usoo galay abu cumar baa ka soo horreeyey haddana sidii isagoo usoo galay cumaan baa iridda soo galay markii le cumaan baa taagan buu nebigu maradii bawdada ku daday caaishaa weydiisa waxay tii rasuulka ilaahay labadii horeo maada ka dadanine maxaad kan uga dadatay markaasu wuxuu yidhi nebigu sal aley wasalam oo miyaanan ka xishoonaynin nin malaaigtuba ka ishoonayso ah, malaaigtu ka xishoonayso marka yani miise khaas bay ahayd saxaabadu ugu xishood badnaa baa la yidhaahdaa radia allahu tacala canhu waardaa cumaan marka wuxuu ka mid ahaa ragga iyagana jannada nebigu u markhaati kacay sal lay waslam oo jannada u qiray cinda ahli sunna xagga fadliga wuxuu saddexeeyaa cumar buu ku xigaa cinda jamaahiiri ahli sunna saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada jumhuurtooda badankood wuxuu ku xigaa cumar buu ku xigaa waa ninka saddexaad xagga fadliga laakiin khilaaf horoo saabiqaa jira oo aimadii salafka qaar ka mid ah waxay qabeen in cali ka horeeyo waa khilaaf bacdu salaf baa qabay oo cali baa xagga fadliga ka horreeyay dhihi jireen laakiin jamaahiirtoodiiyo badankoodu waxay qabeen in cumaan ka horreeyo oo cali uu martabada afraad imaanayo marka eh, khilaaf horo saabiq uu ahaa badankoodna waxay qabeen in cumaan la hormariyo saas maana ayib cumaan xilka muslimiinta wuxuu uga dambeeyey eh, cumar buu uga dambeeyey oo isagu waxay ku timid markuu xanuunsaday eh, markii cumar la dhaawacay intayna naftu ka bixin oo uu dareemay inuu xaaladiisu halis tahay buu dardaarmay lix nin oo raggii saxaabadae markaa joogay raggii ugu fadli badnaa ah ayuu qabtay wuxuu idhi lixdii naatashada ninkii idinla qumanaaday inaad xilka u dhiibtaanna u dhiiba lixdii baa tashatay go-aankii wuxuu ku soo baxay in cuhmaan loo dhiibo abcan qadiyada cabdiraxmaan baa maamulaya cabdiraxmaan ibni cawf oo ka mid ahaa markuu saxaabada soo maray oo soo weydiiyey ra'yigooda raggii kale adugu way hadhadheen niba ninbuu ka tanaasulay rag baa ka tanaasulay cabdiraxmaan baa marka hore ka baxay raggiila baa ka baxeen labaa isku soo hadhay marka cali iyo waxaa isku soo hadhay cumaan war ma tanaasulaysaan go-aankaasu ka waay kadibna inuu muslimiinta ra'yi weydiiyo ku qasbanaadee waa wareegay buu soo ururiyey go-aana wuxuu soo gaadhay cumaan cid ay ummaddu la sintay ma jira buuhi markaasuu cumaan la mubaayacooday ummaddiina saasay baycada kula gashay xilka muslimiinta saasuu marka ku qabtay allahu tacala canhu ardaa raggii la mubaayacoodayna waxaa ka mid ahaa cali baa ka mid aha saas daraaddeed khilaafadiisa hadalkama joogin layskuma khilaafin meesha iyadaa marka xagga khilaafada iyo xilka muslimiinta inuu abubakar ugu mudnaa cumarna ku xigay cumaanna ku xigay cinda ahli sunna khilaaf kuma jiro ninka la yidhaahdo calina uu khaliifka afraad yahay bimacnaa waxaan doonayaa inaan idhaahdo khilaafka aan sheegnay ee salafka agtiisa ka jiray ee cumar cumaan iyo cali ay tartansiinayeen waa xagga fadliga koodee baa fadli badan amaa xagga khilaafada khilaaf kama jirin cinda ahli sunna inuu cumaan ka horeeyo oo uu ka mudnaa lianna saxaabadii nebigu baadi iskuma raacaan soo ma ah, saxaabada nebiga ijmaacoodu waa xujo waa daliil meel laga mara aan lahayn marka maadaama ay ku ijmaaceen in cumaan la hormariyo inuu ka mudnaa cali bay ku tusaysaa taa marka khilaaf kuma jirin xagga khilaafada laakiin fadliga way khilaafkan hadda sheegayey oo isagana dhinac loo badnaa ayb kana waa cumaan bn cafaan radi allahu tacala canhu ardaa cumaan taqriiban xilka muslimiinta isaguna wakhti buu hayay laba-iyo toban sano ayuu xilka hayay afarta khulafa waa ninka ugu wakhti dheer wey isaga iyo cumaroo ka horreeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu nimceeyey muddada iyadee xilka ay hayeen muslimiintu futuuxaadkii ugu badnaa xilligii ay furteen way dhulka ugu badan oo dowladdii eh, ruum iyo furus iyo maqhrib alcarabi iyo muslimiintu yani futuuxaadkooda xilligii ugu badnaa waa xilligii cumar iyo xilligii cumaan ah, saas way maadaama yani la dhihi karo abubakar baa sallaxay abubakar jabha daakhiliya ummadda gudaheedii buu hagaajiyey hawshiioo isku dubaridan buu marka xilka cumar ku wareejiyey cumar marka waxaa u yaalla inuu dibadda xoogga saaro ilaan gudihii waa loo hagaajiyey sooma marka labinadii abubakar dhigay buu isagu ku dul dhisay saasuu marka futuuxaad fara badan furus oo dhan buu yuu la wareegay ruumna wax yar iyadoo ka laaban tahay buu ka geeriyooday waxaa dhammaystiray oo ka sii gudbay ninkii la dhihi jiray cumaan ibni cafaan radi allahu tacala canhu ardaa sidaas marka uma bidi lfadli wanualliu waxaan ku sadexaynaynaa bidi nuurayni waxaa la yidhaahdaa sidoo kaleeto xagga cimriga cumaan baa ugu cimri dheeraa cumaan baa ugu cimri dheeraa xagga cimriga oo siddeetan wax yar buu ka yaraa ma ka badnaa baa la yidhaahdaa ragga kaleeto adugu toddobaatan ma gaadhin waa ka yaraya saasay ku geeriyaan ayb uma kadibna bidilfadli fadliga midka uu saaxiibka ah baanu ku afraynaynaa weeye watuqa alla ka cabsiga cali bn abi aalibin ah radia allahu tacala canhu wa cali bn abi aalib bin cabdilmualib bin haashim alhaashimi nabiga sal alla alay wasalam in adeerkii way abu turaab baa la dhihi jiray oo nabigaa u bixiyey kunyada iyada abu turaab abulxasanaynna eh, waa la yidhahdaa abulxasanayn ama abulxasan yani abulxasan iyo abulxusayn iyo labadiisii wiil wey macanaa sibtay rasuuli sal alla alay wasalam waa nabiga inaadeerkii weeye waa ninkii habeenkii nabiga in la dilo la damcay gogashiisa seexday oo nabigu uga tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ka mid ahaa asaabiqiina alwaliin raggii ugu horreeya nabiga rumeeyey sal lla lay waslam oo culimmada qaar ka mid ahba xataa abubakar ka hormarisa cali waxaa la isku waafaqsan yahay nin dhallinyaraa oo nabiga rumeeyey cali baa u horreeyey dumarna waxaa u horraysay khadiija xagga odayaasha marka la yidhahdana abubakar baa u horreeyey laakiin saddexdooda koo hor kee horreeyey marka la yidhahdo waa khilaaf imaanaya saddexdooda kee ugu horreeyey saas way macanaa ayib cali bn abi aalibin radia allahu tacala canhu saabiqiintii horuu ahaa oo raggii ugu horreeyey islaamay buu ahaa tobankii jannada loogu bishaareeyeyna waa ahaa radia allahu tacala canhu ardaa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay inuu ilaahay jecel yahay maalintii khaybar waa kii nebigu yidhi sal alay wasalam calanka maanta waxaan u dhiibayaa nin ilaahay ilaahay jecel isagana alla jecel yahay waa maalinta nin walba hanqal taagay oo is yidhaahda aleelahay maanta calankaa lagu dhiibo waa maalintuu cumar leeyahay weligay jaga iyo xil maalinkaasaan jeclaadaybu jaga ahaan iyo xil uma jeclaanahaya laakiin waxbuu hoosta ku wataa markhaati fur ilaahay baa jecel isaguna ilaahay buu jecel yahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam aawey cali markii nin walba uu soo hanqaltaago yidhi wallahi maanta talwayay ku dhexi doontaa laleeyahy wuu nabigu yidhi cali aawe ah. rasuul ilaahi waa xanuunsanayaayo daaf bahyo indhaho ka xanuunsanaya iigu yeedha buui waa loogu yeedhay nebigu sal lay waslam ishiibuu kaga tufo ka caafimaaday kadibna calankii baa loo dhiibay dhaqaaji baa layidhi magaalada fur ciidankana kaxee ilaahay tabaaraka wa tacaala isagu marka sabab uga dhigay khaybar inay gacanta soo gashay oo magaaladii uu furtay marka nebiga uga markhaati kacay inuu ahaa nin ilaahay jecel isagana alla jecel yahay tabaaraka wa tacaala waa ka nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muxuu ahaayey xadiiskii caanka ahaa booska haaruun baad ii joogtaa buuri haaruun meeshii uu nebi muuse u joogay nebi haaruun meeshuu nebi muuse u joogay baad aniga ii joogtaa buuri laakiin nebi haaruun nebi buu ahaaye anigase nebi igama dambeeyo oo macnaheedu maaha nebinimaad iga dambaynaysaa laakiin booskii kaleed ii joogtaa buu nabigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka eh, fadaa'il aad u fara badan buu leeyahay oon la koobi karin eh, cali bn abi aalibin radia allahu tacala canhu wa ardaa ilaa markuu islaamay ilaa inta nebigu ka geeriyoonayana sidoo kale wuula joogay oo ghasawaadkiisii iyo duulaamadiisii iyo nin aad iyo aad geesi u ana waa ahaa eh, oo yacni mawaaqic fara badan waxdare ka muujiyey khilaafada iyo xilka muslimiinta waxaa loo dhiibay markii cumaan la dilay kadib cumaan ilan waa la dilay oo niman kacdoon ahoo khawaarij iyo shiica iyo balaayo isku jirtoo soo kacday oo lasoo abaabulay ayaa cumaan dilay oo intay daartii khilaafadiisa ugu soo galeen bay dhaheen xilka ka deg ah, waxay dhaheen ka tanaasul xilka war maxaa iga rabtaan maya ka tanaasul waxyaala isoo ururiyeenoo tanaan kugu haysanaa tanaan kugu haysanaa tanaa lagugu sheegay waxaanaad samayso ma istaaheshiinaad noo noqoto khaliif ka teg meesha cumaanna radia allahu tacala canhu ardaa rasuulkaa usii sheegay in la imtixaani doono ah. wabashirhu biljanna maca balwa tusiibuhu nabi sal lay slm markii jannada loogu bishaaraynayaba nebigu wuxuu yidhi balaayaa asiibi doonta ah, waxbaa qabsan doona wuxuu nebigu marka la dardaarmay nebigu sal lay slam oo ku yidhi cumaanow qamiiskaaga siib baa lagu dhihi doonaay ha siibin qolaa qamiiska bixi ku dhihi doontay qamiiskaaska bixin wuxuu nabigu tilmaamaya sal ly sl nimankaasi huwaarta ah ee yidhi xilka ka deg dardaarankii marka nabigu qabay sal lay waslam wuxuu yidhi ka degi kadibna way dileen oo meeshii bay ku dileen radi allahu tacala canhu markii la dilay reer madiina saxaabadii joogay dadka markaa nool waxaa ugu fadli badan cali bni abi aalib cala aliطlaaq madiinay joogeen isagii saxaabo fara badan cumaan markii laysku wareejiyey oo la damcay in la dilo nimankan huwaarta waxay damceen inay difaacaan oo nimankan la dagaalamaan laakiin cumaan baa wuxuu ku yidhi hana idifaacina dhiig muslimana sababteeda ha u daadinina idaaya aniga ha la dilo faraha ka qaad cumaan markii la dilay ayay muslimiintii u tageen cali bn abi aalib inay beyca la galaan wuu ka warwareegay markii dambena waxaa layidhi kaa fursan mayso sidii buu xilka ku qabtay oo beeca lagula galay ree madiina beeca la galay muslimiinta intii kalena beecay la gashay allahuma nimankii la dhihi jiray ree shaam iyo mucaawiye oo markaa guddoomiye ka ahaa xilligii cuhmaan ibni cafaan ayaa waxoogaa arrintii ka soo istaagay ka kasoo istaagidday ka soo istaagayaanna ma aha inay xilka ku haystaan cali maaha ama khilaafadiisa ay dood ka qabaan maaha laakiin dhiiggii cumaan baa laysku haystaa dhiiggii cumaan nimankii daadiyey horta ha la soo qaqabto ha la qisaaso xaqa ha la mariyo markaa kadib aan annaga beecada gelayna oo ree shaam iyo mucaawiya maxaad dadka uga xigsanaysaan cumaan ibni cafaan ya dhiiggiisii maxaad dadka uga xisanaysaan leanna waxa weye cumaan ibni cafaan iyo mucaawiya ilmaadeer bay ahayn marka jifay ahaayeen dad muxuu ahay dadkii dhiigga lahaa waay halkaasu marka waxaa ka bilowday yacni khilaafkii markii dambe dhaliyey fitnadii dagaalkii jamal dagaalkii ka dambeeyey sifiin yacni waxa weeye dhiiggii cumaan meel lahaas ha la saaro iyo war marka hore beecada soo galo bal horta halkaasay ka bilaabatay saas way maanaa marka cumaan ibni cafaan radi allahu tacala canhu markii la dilay baa xilka loo dhiibay cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu ardaa muslimiintuna iskuma khilaafsanayn xilka loo dhiibay cali eh, bn abi aalib reer shaamna mahay kuma haysanin muslimiin kalena kuma haysanin cali inuu khaliifkii muslimiinta yahay ijmaac bay ahayd khilaafka ma jira laakiin waxa laysku diidanaayo laysku qabsaday waxay ahayd arrimo hoose war ha la hormariyo nimankan dhiigga galay ha la laayo iyo war maya u kaadiyo bal horta dowladdu ha xoogaysato nimanka waa niman xoog badan waa niman hub haysta waa niman ciidamadii ku jira waa arrin taxqiijin iyo baadhis u baahan yacni waxa weeye wixii bal horta dawladdu ha israacdo bal daacada soo gala muslimiintu ha israacaan dawladdu ha xoogaysato markaa kadib dabagal iyo baaris aan samayn iyo ma ahe horta dhiiggii meel saar meeshaasay marka hawshu ka tasaqanto ay ka bilaabatay ee xilka ma ahay ah, sida ay mustashriqiinta iyo gaalada islaamka wax ka qora iyo niman iska calmaaniyiina iyo niman muxuu ahay caqlaaniyiina iyo waxay u sawirayaan inay muslimiintu isku laayeen kursi isku laayeen oo mucaawiya cali bin abi aalib ay isku haysteen jagada isku haysteen saxna maaha saxna maaha riwaayaadka qaabkaa ku yimid oo dhanna kulli ama waa wada mawduuc ama waa daciif wax ka sugan ma jiro bal mucaawiye laftiisa waxaa ka sugan in uu yidhi waa kuu qirsanahay inaad khaliifkii muslimiinta tahay kuguma haysto saas way manaa marka masaladaasi ayadana sidaas wey cali sidaasaa lagula mamacaycooday xilkii muslimiintu qabtay kadibna wakhti yar buu hayay oo aan badnayn ee sanadkii bishii ramadaan ee sanadkii taqriiban afartan hijriga markuu ahaa ayaa la dilay oo waxaa dilay khawaarij baa dishay khawaarij baa dishay niman markii horena ciidankiisa ka tirsanaa markii dagaalkii daba dheeraaday sifiin iyo oo reer sham iyo cali ciidamadu watay iyo la dagaalamay oo dhib badan muslimiinta dhex maray ayaa uun la yidhi halaga heshiiyo arrintii ha laga heshiiyo kadibna rag baa la saaray arrintii soo soo dhoweeya raggii waxay soo saareen axkaam bay soo saareen marka muslimiinta dhiiggooda lagu baajinayo niman marka quraa ahaayo qur-aanka aada u yaqaanay oo cibaado badnaa oo ciidanka ku jiray oo baabooday marka war maxaad maxaa idinka maqan maya cali caliyow intaad ilaahay diintiisii kitaabkiisii ka tagtay baad rag ra'yigii ka dooratay maxaad ku keentay rag ka soo taliya arrinta ah. khaliifkii muslimiintaa tahay ninkan nimankanna waa niman buqaadahoo muxuu ahaaye ku khilaafay sidaas daraaddeed nimankaasi ilaa aad meel saarto oo aad baabi'iso ama ay daacada soo galaan inaad tidhaahdo arrintaa laga soo taliyo rag ra'yigii baad ilaahay diintiisa ka hormarisay saas daraaddeed waad gaalooday ku dheh diintii baad ka baxday kusoo noqo war maxaasee wax idinka yihi maya maya maya soo islaam haddaad rabto inaan weli aada madax noo sii ahaato warma idinkaa islaaminahay nimankii iyaga ahaa cali bin abi taalib radi allahu tacala canhu markay bixin wuxuu ku yidhi eh, muxuu ahaayey bal meeshaad ku dambaysaan baan ogaan doonaaye wakaas eh, muslimiintaa ku dhex jira oo masaajidan ugula tukada oo gaalada waxaan kasoo soo idinka qadin mayno nala tukada inta aydaan tilaabo qaadin dadka iskaga dhex jira marka waa niman sufafoo caqli yar siduu nabigu shegay sal ly waa caqli yaroo fiqhi yar oo way iska qeylqeylayaan marka masaajidka markuu cumar uu khudbo ka jeediyo eh, oo khudbada ku jida meelaha ka istaagaya cali ah, baan dhihi cali ah, yani meelay ka ista agba midka istaagayo wuxuu in ilxukmu ilaa lilah ah, mid kale agba in ilxukmu ilaa lilah waxaad sheegaysa waxba kama jiro xukunka ilaahay baa iskale weliginba buuqbuuqa dhagu muusan dhigin markii dambe way baxeen meel bay isku urursadeen nahrawaan la yidhaha xataa marka ay bannaanka u baxeen is-urursadeen cali tilaabo kama qaadin lanna saxaabadu sideedaba masalada dhiigga aad bay aad bay agtooda culays ugu lahayd markii dambena waa kii dee ninkii dilay saxaabiga ahaa iyo nin saxaabigi oo cabdullaahi ibnu khabaab ibnu arat iyo eh, xaaskiisii addoon uu lahaayoo uur lahayd ayaa soo maray meeshoodii markaasaa waxay ku yidhahdeen cabdullaahi ow xadiisaad eh, aabbaha ka maqashay noo sheeg bay ku dhaheen marmarsood waay wabay waxay ku dilaan bay raadinaya markaasuu wuxuu u sheegay xadiidkii fitanka ah, waxaan ka maqlay aabbahay oo nebiga uu ka warinay sal alay wasalam fitna markay dhacdo midka taagan midka fadhiya ka taagan buu dhaamaa ka taagan midka ordayuu dhaamaa fitnada waa laga fadhiistaa ah, saasa way qabteen qoortay u caseeya intaa kumaynan ekaynine xaaskiisii intay qabteen bay iyadiina dileen ilmihiina caloosha ka soo tuureen cali bay soo gaadhay cali arrintii markay soo gaadhay dimawar baa jira wuu la dooday waa kari waayey ibnu cabaas buu u diray waa la munaadarado dood buu la galay qaar baa ka soo noqday intii dambe la kari waayo wuxuu ku yidhi dhiiggii dadkan aad layseen keena markaasaa waxay yidhaahdeen dadkii dilay keena buu ku yidhi waxay yidhaahdeen kullunaa qad qatalow waa niman meel loo wato annagoo dhan baa wada dilay dhaheen dad gooniyoon kuu soo qabanaynoon kuleenay kuwanaa dilay ma jire kulligana waan wada dillay ma saasa haa markaa wey markuu cali uu go'aansaday oo ciidanka ku bixiyey oo uu gamta u istaagay taqriiban riwaayaadka ugu yaraynaya waxay leeyihiin raggii dagaalkaa galay afar kun bay ahayn oo khawaarij ah afartii kun riwaayaad qaar waxay tilmaamayaan ma toban baa ka fakaday mise dhowr iyo toban baa ka fakaday mise shan baa ka fakatay riwaayada ugu badan waa inay dhowr iyo toban ka fakadeen wixii kale meeshaa lagu laayay marka nimankaas markay taasi dhacday ayay go-aan ku gaadheen marka inay dilaan cali inay dilaan waxay yidhahdeen madaxda muslimiinta shayaadiintan muslimiinta hor taagan aan uga raaxayno addoommadii ilaahayna dilay iyay yihiin waa cali iyo mucaawiya iyo camr ibnu caas saddex nin baa loo kala saaray saddexdooba in la ikhtilaaso si qarsoodiya loo dilo kii cali loo saaray cabdiraxmaan uljin baa la dhihi jiray nin khayr laawaa buu ahaa cali oo salaada u baxay subax buu dhexda u galay sidaasuu ku dilay mucaawiye kii loo diray wuu dhaawacay oo calooshuu ka geliyey muxuu ahay kadibna mucaawiya wuu ka kacay camr ibnu caas subaxdaas ilaahay qadarkii waxay kusoo soo hagaagtay isagu dadka maba tujinina nin kalaa tujiyey oo khaarijo la dhihi jiray ninkiibuu mooday inuu camrun caas yahay oo markaasuu kii dilay ah, ah, miduu leeyahay aradta camran wa araada allahu khaarijata camar baad ku socotay buu yidhi ilaahay baase khaarijo ka dhigay buu marka saddexdoodii cali baa la dilay cali marka halkaasuu isaguna shahaado ku qaato nimankaa khawaarijtabaa dilay xilligaasina waxay ahayd sanadkii taariikhda hijriga markay ahayd afartankii soo ma saasuu isaguna ku tagay radia allahu tacala canhu arda markuu tagay eh, xilkii booskiisa waxaa la wareegay wiilkiisa xasan ibn ali baa la wareegay xasan lix bilood oo afartanka ka dhimanayd buu hayay ila nabigu sal alla lay wuxuu yidhi aniga gadaashayda khilaafadu waa sodon sano gadaashayda khilaafadu waa sodon sano soddonka sano waxay ku dhammaanaysaa lixdii bilood ee xasan u hayay wixii intaa ka dambeeya waxaa bilowday cahdiga loo yaqaano cahdulmuluuk waa sanadka afartanaad wixii ka dambeeya boqoradii muslimiinta bilowday oo waxaa u horreeyey mucaawiya cali markuu xilka qabtay waxaa dhihi lahaa xasan markuu qabtay oo uu wakhti yar hayay ayaa la wada hadlay kadibna wuxuu go'aansaday inuu ka tanaasulo xilka oo ku wareejiyo mucaawiyo ku wareejiyo isaga lugbaxo sidaasuu go-aan ku qaatay nabigaana horay usii tilmaamay sal lay slam wuxuu yidhi ina bnii hada sayid wiilkaygani waa sayid buu nab sl lay slm xasan buu ka wada yuslixu llahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin laba kooxood oo waaweyn oo muslimiin oo islaynaya buu ilaahay dhexdooda ku islaaxin doonaa buu nabi sal lay slm xasan markuu ka tanaasulay xilka markiiba hawshii waxay isugu biyo shubatay oo xilkii muslimiinta oo dhan qabtay ninkii la dhihi jiray mucaawiya mucaawiya marka waxa wey waa walu muluuki lmuslimiin waay boqorada muslimiinta ninkii u horreeyey waay khulafaau raashidiinna ee afarta waxaa raaci kara marka la fiiriyo xasan ibnu cali xasan ibnu cali baa raacay oo lixdii bilood dhammaystiray soddonkii nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasay marka waxa weeyaan sanadka afartanaad marka ko iyo afartanaad sanadka mucaawiya uu qabtay baa waxaa loo yaqaanaa caamuljamaca la yidhahda caamuljamaca waa sanadkii muslimiintu israaceen wixii intaa ka horreeyey khilaaf baa jiray iyo dagaalla iyo kala qaybsanaan iyo wahaakada sidaas wey marka cali bn abi taalibin radi allahu tacala canhu ardaa asagana sidaasaa lagu dilay in la dili doono oo yani waxa weeye isagana uu gacan ku dhiman doono nebigaa sii sheegay salawatu rabbi waslamu aleh oo axaadiista sugan wuxuu cali markii ay khilaafku bilowday wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo muxuu ila sugayaa muxuu ila sugayaa habaarqabaha ah, habaarqabuhu muxuu ila sugayaa wuxuu tilmaamay in muxuu ahay madaxiisa iyo garhkiisu ay dhiigoobi doonaan ficlan nabarku madaxu ka gaadhay dhiiggii madaxa ka soo dayreerayna garhkiisu qooyey waa marka la dilaya waa marka nebigaa usii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh warka uu hayay isagana in la dili doono sidiibaa isagana lagu dilay radia allahu tacala canhu ardaa khulafada marka afarta ah afartaasi waa afarta caanka ku ah alkhulafaau caanka ku ah waay markii la itlaaqo afartaas baa inta badan loo isticmaalaa cinda ahli sunna khilaafadooda iyo xilkoodana layskuma khilaafsanaa eh, cinda ahli sunna wuxuu yidhi markaa kadib uma kadibna albaqiina inta soo hadhay oo min alcasharati tobanka ka mid aladiina kuwaasoo awjaba u waajibiyey lahum iyaga rasuulullaahi uu u waajibiyey aljannata jannada uu waajibiyey uu janno u sheegay wey macnaha wa nukhlisu waxaan u khaalis yeelaynaa oon u saafi yeelaynaa likulli rajulin nin kasta oo minhum iyaga ka mid a ah, min almaxabbati jacaylka xaggiisa biqadri aladii qiyaastii waa idinka maqan tahay nusqadayda dadka haysta waa idinka maqanya ya naskaa waa idinka maqaya waad kusoo dhici doontaan laakiin waxaa idiin qoran sooma wayuqaalu bifadlihim wayuqaalu bifadlihim hadal baa idinka go-an meeshaa marka ah, hadal baa idinka go-an hadalkuna ismaba qabanayaba ayib waxaa ka wadaa uma albaaqiina hadalkaasi yani wax weeyaan eh, eh, ku tacliiqsada uma kadibna albaaqiina way kuwa soo hadhay oo min alcasharati tobankii ah aladiina kuwaasoo awjaba u waajibiyey lahum iyaga rasuulullahi baa u waajibiyey aljannata janno wanukhlisu waanu u saafi yeelaynaa likulli rajulin nin kasta oo minhum iyaga ka mid a ah, min almaxabati kalgacaylka xaggiisa biqadri ladii kii qadarkii awjaba uu u waajibiyey rasuululahi sal lay waslam oo min atafdiili fadilid ah uma kadibna lisaa'iri asxaabihi nebiga saxaabadiisa intooda kale min bacdihim kuwaa gadaashood radia allahu canhum ajmaciina wa yuqaalu waxaan la dhahayaa bifadlihim baa la dhahaya halkaasay kusoo dhacaysaa marka jumladaasaa marka idinka go-an ayib wuxuu kaga hadlayaa afartaa khulafaa uraashidiin kadib tobankii ka soo hadhay raggii jannada looga markhaati kacay ah. oo nebigu u waajibiyey jannada waxaan u khaalis yeelaynaa kalgacaylka iyo jacaylka mid walba qadarka lagu fadilay qadarka lagu fadilay qadarka waa kala fadli badan yihin soo maa ayib abubakar baa jacaylka ugu fara badan inugu leh cumar baa ku xiga cumaan baa ku xiga cali baa ku xiga sidaasay jacaylkeenniiyo qadarinteenna ay u kala mudan yihiin mid walba qadarkii yani wax weeyaan fadligiisu u ahaa ayuu yahay jacaylkeenna iyo kalgacaylkeennana inaan ka siino kadibna saxaabadii nebiga gadaashooda kuwaa gadaashooda dhammaantoodba marka eh, tobanka jannada loogu bishaareeyey way ka badan yihiin saxaabada iyagoo nool jannada loogu bishaarayo toban way ka badan yihiin toban way ka badan yihiin laakiin tobankaasi hal meel bay wada ahaayeen saasaa loogu bixiyey alcashara almubasharuuna biljanna hal meel bay ahayd laakiin ragga jannada loogu bishaaray way badan yihiin saxaabo badan baa jannada loogu bishaaray cabdullahi ibnu salaam baa ka mid a waxaa ka mid a cukaasha ka mida ibnu muxsan waxaa ka mid a xasan iyo xusein baa ka mid a waxaa ka mid a muxuu ahaaye eh, gabadhii nebiga sal alla alay waslam ee eh, fatima ka mida waxaa ka mid a xaasaskii nebiga sal lla lay waslam khaasatan khadiija wahaakada waa far badan yihiin saxaabada jannada loogu bishaareeyey laakiin kuwani waxaa si gooniya loogu magacaaba hal meel bay bishaaradoodu ahayd hal meel bay ka wada dhacday ayib waxaana la yidhahda waa saxaabada kuwa ugu fadli badan wey maanaa marka waxaa lixda soo hadhay waa zubayr ibnu cawaam zubayr ibnu cawaam iyo ninka la yidhaahdo abu cubaydat ibnu jaraax amiinu hadihi اlumma yani zubayrkaasi nebigu sal lla wasalam waa ka yidhi eh, hadduu jiro eh, nebi walbaba wuxuu lahaa dad khaas ah anigana khaasadaydu waa zubayr buu nebigu sal lla lay ina likulli nabiyin xawaari wa xawaariyi zubayr buu nebigu sal lla lay marka khaasadaasuu lahaa abu cubaydat bnu اljaraax isaguna waxa weeyaan waa amiinu hadihi اlumma nimankii laga qaadahayo xoolaha ee gaalada ahaa nin amiina noo soo dir bay dhaheen markaasaa nebigu wuxuu diray abu cubaydat bnu jaraax markaasaa wuxuu yidhi amiinu haadihi اlumma waa abu cubayda buu buuri waa ninka uu cumar yidhi haddii uu noolaan lahaa abu cubayda xilka isagaan u dhiibi lahaa buu yidhi cumar markuu dhimanayay kama tageen buu yidhi oo lix nin ka taliya ma dhaheene toos abu cubaydaan ugu wareejin lahaa buu buuri abu cubayda wuxuu dhintay sanadkii daacuunkii cumwaas buu ku dhintay sanadkii siddeed iyo tobnaad sooma ahayn daacuunkii eh, saxaabo badan laayay daacuunkaasuu ku tegay radia allahu tacala canhu ardaa marka abu cubayda talxat ibnu cubaydillaahi way ninka kale radia allahu tacala canhu ardaah isagana nebigu fadaa'il aad u fara badan buu u sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam sacd ibnu abi waqaas saciid ibnu zayd cabdiraxmaan ibni cawf afartaa lixdaasaa marka toban ku noqonaysa saxaabada ragga ugu fadli badan weeye kadibna waxaa imaanaysa tartiibka saxaabadii u horeysay raggii maalan labadii hijro hijrooday ah, labada hijro alhijra e hijrat lxabasha iyo hijrat lmadiina reer bader baa imaanaya dagaalkii bader raggii ka qayb galay waxaa imaanaya ahlu baycati ridwaan baycat ridwaan oo ka dhacday xudaybiya soo maha oo ay ku timid laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara qolyahaasaa imaanaya kadibna waxaa imaanaya furashadii maka ka hor dadkii islaamay ayaa soo gelaya waxaa imaanaya bacda fatxi maka dadkii islaamay sidaasaa marka fadliga sidii loo soo kala horreeyey wa sidii loo soo kala horreeyey lianna xilliga ruuxu hadduu kaa soo horreeyey oo uu diintan iyo waxu qabashadeeda xilli adag soo galay xilliga ay xoogaysatoy faaftay ka soo islaamayahay ma gaari karo leanna kaas midhihiisiiba way kani soo ma laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu kullan wacada allahu اlxusna raggaasi rag la gaari kara maaha sidaas daraaddeed baa dacwadu markay qurbada ku jirto cidhiiriga ku jirta ragga isu taagaayay iyo mar damboy faaftay rag gadaal kala soo qabsaday isma gaari karaan saas manaa oo fadiilo ay dheeraado ay leeyihiin w manaa sidaasay ahaayeen radia taala anhu canhu waardaahum marka yani way kala fadli badnaayeen saxaabadu laakiin dhammaantood waxaa ka dhexeeya inay nebiga saxaabadiisa yihiin waxaan la gaari karin waxa weeye waa suxbada maadaama ayba nebi maxamed ba la saaxiibeen oy arkeen oy la noolaadeen oo nebi maxamed la kulmeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyagoo rumaysan intaasaan wax loo dhiga weligaaba gadaashooda waxaa doonta samee gaari mayse ah, gaari mayse waa kii nabigu rabbi waslaamu calayh markay eh, isku dhaceen khaalid ibn waliid iyo cabdiraxmaan ibn cawf ayaa isku dhacay markaasaa eh, nabiga sal lay waslam uusoo dayoy arrintii soo gaadhay markaasuu nabigu sal lay slm khaalid wuxuu islaamay eh, qabli fatxi makuu islaamay bacd alxudaybiyu islaamay soo maah taqriiban cabdiraxmaan eh, ibni cawfna waa saabiq marka laba nin oo laysgarab dhigi kara maa waa wada saxaabo lakiin laba nin oo laysgarab dhigi kara maa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi eh, eh, khaalid wuxuu ku yidhi iyo raggii la midka ahaa saxaabadayda ii daayuu ku yidhi ah, saxaabadayda ii daaye ilaahay baan ku dhaartay in aydan gaadhi karin haddaad buurta uxud aad sadaqaysataan wax la eg mudniskii oo midkood bixiyey mudniskii meeqawa mudniskii waxa weeye waa taqriiban waa laba boqo waa saddex boqol oo saddex boqol oo giraam waay saddex boqol oo giraam oo midkood bixiyey ma gaadhi kartaan haddaad buurta uxud bixisaan in la eg ah, marka iidaaya saxaabadayda u nebigu sal lla lay slam marka yani cabdiraxmaan bin cawf waa saabiq khaalid waa saxaabi laftiisa laakiin khaalid cabdiraxmaan markay timaaddo ya marka waxa weye suxbada waxaa leh cabdiraxmaan baa leh khaalid marka waxaa leeyahay tartiibso khaalidow khaalidow tartiibsaa laleeyahay cumar iyo markay noqoto abuubakarna waa kii aan sheegnay soo maahayn ee nebigu ku yihi sal lla alay wasalam saaxiibkay ii daaya yuu ku leeyahay cumar buu ku leeyahay leanna waxay markay cumar iyo abubakar timaado suxbada waxaa leh abubakar baa leh masale muqarara waay waa masalada luuqadahan lagu yidhaahdo isyaanada la yidhahdo waay yani isyaanadu masale sahlan maa isyaanadu masale sahlan maaha lagaa soo horreeyey masale sahlan maaha ayb uma kadibna albaaqiina kuwii soo haray oo min alcasharati tobanka ka mida aladiina kuwaasoo awjaba uu waajibiyey lahum iyaga rasuululahi sal lay slam aljannata jannada uu waajibiyey wa nukhlisu waxaan u saafi yeelaynaa likulli rajulin mid kasta kastaoo minhum iyaga ka mida min almaxabati jacaylka xaggiisa biqadri aladii awjaba rasuululahi sal lay slam qadarkii uu rasuulku u waajibiyey oo min atafdiili fadilidda qadarkii nebigu u waajibiyey oo faadilidda qadarkaasoo kaleeto in la eg mid walba qiyaastiisa ayaanu maxabada u khaalis yeelaynaa uma kadibna lisaa'iri asxaabi nebiga saxaabadiisa intoodii kale min bacdihim kuwa casharadaa gadaashooda radi allahu canhum ajmaciin wayuqaalu waxaa la dhihi bifadlihim hada wabilahi towfiq wsal allah wslm cala nabi mxamed wala alihi wsaxbi waslm